markan hishaam can curwata ama can abi uu yidhaaho ixtimaalki waa jira tanba ixtimaalki waa jiraya oo dee cantu sariix kuma aha kala maqal daahir unbay adigu markaasi way keeni kartaa samaac mana keeni karto dee inqidaacna way keeni kartaa ixtimaal baa jira sanbaaba shuruudahan loogu shardiyay oo markaa wuxuu leeyahay dee xadiidun aynu samaaciisa keliya aan helay axaadiistii kale ee cantu ay meesha inoo timi ee ay qoladan uu la doodayaa ay iyagu yidhaaheen kol hadday mar inoo sugnaatay inay kala maqleen ninkuna aanu mudallis waxaan ku xambaaraynaa inaan waxa weeyaan aan wixii kale oo dhanna samac baan ku xambaaraynaa ixtimaalkii waa jiraya un halkan waxaa suurtagala buu leeyahay in halkanba aanu ka maqlin ruwaadana way ku badan tahay nin uu laba kulmay in badan wax la kulmay kolkala waxyaala inuu kaba irsaaliyo way iskaba jirtaa marka amhilada uu laba iman doonaa marka taas baa de marka hadalka waxa ka dhalanaya buu leeyay hadalkaas can oo dhanba aynu iska dayno can oo dhanba aan faraha ka qaadno yaan la aqbali baa ka dhalanaysa bal adigu dee kollay kuwa qolooyinkan dee imaka khasmigan uu la doonayo jawaabtiisa ma hayno ee culimmadii dee khaasatan qowlkana ayidaysay taasi waxay leeyihin waxaanu muslim laasiminayaa ma laasimayo masaladani waxay dee qadaran tahay ay mafruudo ku tahay ruuxaan mudallis ahayn ruuxu isagoo markaa waxaanu maqlin hadduu ruuxaas ee ay suurtagal ahaydna uu kaba maqlaa can fulaan yidhaaho hadhow taa mudalis buu ku noqonaya inaguna tadliislahaan baan shardiyaynay markaa saa daraaddeed masaladani waa hayr almudalis bay mafruudo ku ahayd ama san haddii ay tani dhacdo mudalis buu ahaan lahayo dee riwaayadiisa waa la celi lahayo markaa tani lama laazimaysay leeyihin walow ixtimaalku qawi yahay ixtimaalku mid sahlan maaha oo kale xafnu xajar baa wuxuu yidhaha dee tan oo kale haddii bukhaari marka ay tahay isaga arrinkaa guud imika dee ilzaam uguma sugnee hadduu kitaabka bukhaari dhexdiisa ka helo xadiid raawiga kale raawigan uu bal maalan isa soo gaadheen oo wax ka maqlay can kaga wariyey oy caddaatay inaanay cantani dee itisaal keenina ay inqidaac meesha jiro irsaal jiro ay caddaato uu yidhaha waaba kan xadiidkaas ba waad soo saarto adiga halkan samaacaasi ma jiro canna wuu isticmaalay marka ilzaam adag baa iman laha ama dee isagii baa qowlkii la laazimin lahaa e, laakiin tan oo kale dee iyagii waxa weeyaan ruuxii kol haddaanu mudallis ahayn bal dee daniga qaalibka ayuun baaba lagu xambaaraya in oo kale walow dee xataa cancanaadka saxiixayn aan dee barhkood loo helin e, dee samac kale oo aan sida dee uu markii uu taqiidiin subki weydiiyeyba sheekhiisii mis laftiisii uu kuba jawaabay laakiin taxsiina dani baa jira bal markaa taasi waa mid amiladna uu sii wadaa horta bal xagga ilzaamku sheegaya waa taa wey oo wuxuu leeyay waqad yajuusu badan bal yar eego waqad yajuusu idaa lam yaqul hishaam fii riwaayatin yarwiiha can abiihi macnaha waxaa suurtagala buu leeyaag uu ka maqlo in badan buu wax ka maqlay waanan ognay taas laakiin haddana maxaa suurtagala kol hadduu can yidhi dee inaan riwaayo aabihi kaba warinayo oo aanu maalan haddaanu odhan samictu idaa lam yaqul samictu aw akhbaranii an yakuuna oo waxaan wixii suurtagala ah. markaa eg yajuusudan waatan idhi yaxtamilu ama yumkinu bay noqon faacilkeedii wuxuu dhacayaa dee walow masterkan dee antan masteriyada aan dee hadhow ta'wiil ay noqonayso an yakuna baynahu wa baynahu halkan baa faacilkii yajuusu ay dhaci dee iyadoo halkaa anta ayaa waxay gashay aan maser kuba awilayno waqad yajuusu waxa banaan idaa lam yaqul hishaam fi riwaayati rwaya an yakuuna inuu noqdo taas baa suurtagala baynahu wa bayna abihi fi tilka riwaayati insaan akhar akhbarahu biha can abihi walam yasmachu min abihi lamaa axaba markuu jeclaaday oo bacnaa waxa weeye intaan laqbadayda gudagelin imaam nawowi halkan wuxuu leeyahay lamaadan laba siyood baa lagu dabdiyey mid iyadoo lamaa dee laamtu ay fadxisantahay miimkuna shadan yahay mursalanna markaa siinta la fadxiyo waxaa kaloo bannaan buu leeyahay waa dabdigoodii markaa waa kaas ee laakiin waxaa suurta bannaanba in lagu dabdiyo limaa lagaba dhigo laamtii jaarada ahayd ay markaa noqoto taasi siintana waxa weeye la kasriyo la yidhaaho lima axaba an yarwiyaha mursilan bal aan labadaba laqbeeye laakiin ta hore ayaan ku horraynaya kollay waxaa meesha yar daahira inaan wax iskaba qadarano siduu saaxiibu qurati cayn muxtaaj halkan sooba qadaro oo bal matalan maxduuf aan soo qadaroon markaan idhaahno an yakuna baynahu wa bayna abihi fi tilka riwaayati insaanu akhara akhbarahu biha can abihi walam yasmacha min abihi lama axaba fataraka dee waxaa suurtagala in isagiiyo aabbihii insaan kale u dhexeeyo halkan oonu aabihii ka maqlin markaasuu fataraka dikra dalika alinsaani insaankaas inuu sheego u udhaxeeyo isaga aabihii buu kaba tegay muxuu ugaba tegay waa lama axaba markuu jeclaaday isagu uu jeclaaday an yarwiyaha riwaayadii inuu xadiidka waa riwaayadaa riwaayadaadeenay riwaaya inuu horeysay inuu wariyo mursalan markan siinta fadxino daahirku wuxuu ahaan lahaa riwaayadu waa lafdi mu'anasa in dee mursalatan laba yidhaahaa ayaa daahirku ahaan lahaa eh, laakiin dee waa inagoo khabarba ku awilanayna waa sidau saaxiba qurati cayn muxtaaj a meelaan fiican uu yidhaaho lamaa axaba ee wuxuu ka tegay markaa insaanka inuu sheego lama axaba markuu jeclaaday an yarwiyaha riwaayada inuu wariyo ama khabarka mursalan xaariya iyadoo la irsaaliyey oo khabarkii uu yahay mursalo ujeeddadu saaxibkii lagaba wariy ninkii laga wariyey aan la sheegin irsaalnimadu maaha tii waa mursalun minhu saxaabiyu saqad uu lahaa saaxib albayquniye waa xaggan iyadoon ciddii dee ruuxu kaba maqlay aanu sheegin oo cid ka sarraysa inuu guray taas bay tahay bal markaa taasi iyadu waa mid lama axaba an yarwiyaha mursalan haddii lima axaba la yidhaahna waxa weeye ounoo ehm, laabtii waxa weeyaan bal jaaraan kaba dhigaynaayo wuxuu kaba tegay inuu insaan kaa sheego lima axaba bal maadan haddaan masariyo kaba dhignoon ficilkiina masar kuba awilano waa lixubbii jacaylkiisii uu jeclaaday daraaddeed an yarwiyaha inuu wariyo riwaayadan mursilan xaariyatan iyadoo caadi isagoo waxeersaarinaya oon dee ruuxii uu ka maqlay ku qaydahayn oon sheegahayne laakiin ciddaa kale u tiirinaya oo walaa yusnaatan taakiidun bay u noqon marka markaa taas hadalkii hore oo walaa yusnidaha aanu u isnaadin markaa uu jeclaadayo ilaa man samicahaa ciddii uu kaba maqlay riwaayadan minhu isaga xaggiisa uu kaba maqlay taas baa suurtagala oo waxa ujeeddadu un ay tahay amhiladan way dambaysaaye kol haddii isagoo in badan aabbihii wax ka maqlay can uu yidhi oonu samictu oo dhan ixtimaalkii waa jira inaanu ka maqlin oo ruux kale uu kaba maqlay dabeedna haddana uu isa dee isagii uu doonay un inuu iskaba irsaaliyo oonu ciddii markaa uu ka maqliyey aan ka maqlay aanu isnaadin taasna waa suurtagalbo dee ixtimaalkii kol hadday taa tahay waxay markaa taasi keenaysaa can dhammaanteed inaan celino ama aanta suurada hore aqballo weeye weli hadalku uu socda wa kamaa yumkinu dalika arrinkaasi siduu u suurtagel eeg yajuusu kaba cabiro iminka yumkinu kaba cabiro waana isla macnay sidaan soo sheegno yajuusda hore yumkinubay bay macnaheeda lahay dalikadana ishaaradu waxay laamaysaa waa alirsaal lmadkuur irsaalkan uu inoo soo sheegay ee riwaayada hishaam can abihi suurtagal ahayd say taasi irsaalkaasi suurtagal uu yahay fii hishaamin can abi hishaam markuu aabihii kaba warinayo fahuwa irsaalkaasi aydan noqode <coughs> mumkinu waa mid suurtagala ah fii abiihi can caaishata markuu curwa in badan buu caaisho waa taasoo kaba wariyey haddana waxaa suurtagala ah wixii isaga dhaafay oo cilmigeedii ka mida ah oo waasida uu kaga wariyey inuu jiro oo markaa uu can fulaan yidhi aanu ruuxii u sheegin oonu isnaadina uu iska irsaariyey un taasna isna waa suurtagalo halkana canta uu curwa isticmaalo een samictiiyo akhbaran iyo aan ahayn oo can caaishata yidhaaho ixtimaalkii iyadna waa jira inkastaba wax badan badan ha kaba maqlo marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakadalika saasoo kale waaxa ah ay milu maa sabaqa min ixtimaal alirsaal weeyaan waxa aynu inoo soo hormaray oo ah irsaal ixtimaalkii inuu jiro waxa taasoo kale isaguna ah inay ixtimaalu irsaal baa inoo horreeyey haddaba ixtimaalu irsaalkaa uu hishaam iyo aabihii iyo inoogu soo sheegay kaasoo kale isna waxaa laba mid ah kullu isnaadin isnaad kasta oo lixadiidin xadiid u sugnaaday oo laysa fiihi ay laysa fii dalika lisnaadi fiihi waa fii dalika alisnaadi isnaadka aanu ku sugnaanin dikru samaaci bacdihim min bacdin dadkan kala warinaya maqal iyagu barhkood barhka kale ay ka maqleen aanu ku sugnayn oon samictu ama xadathanii ama akhbaranii aanay ku sugnayn can fulaanin ay ku sugan tahay iyaduna ixtimaalkaasi waa jira macnaha sanad kasta oo dadku xataa in kastaba aysu soo gaadheen isu sheekhiya ha ahaadeen taasna xaqiiqo agteenna ahaatee laakiin markaa aan la sheegin sanadka aan lagu xusin kala maqal ay dhexdooda kala maqlaan iyada markaasna muxuu noqon ixtimaalkaasi waa jiraya oo waxa meesha dee ma cadda halkani sariix kuma aha waxaa suurtagalaba irsaal meesha inuu jiro inaanu waasida u kaga maqlayna waa suurtagal buuhi weli hadalkooda wa in kaana haba ahaado qad curifa mid la ogaaday fi ljumlati waa jumle ahaan ujeedadu fii bacdi riwaayaat wey riwaayaadka qaarkood ha lagu ogaadaba ana kula waaxidin mid kastoo minhum kuwa iyo wax kala warinaya kaba mida isnaadkaa kuba sugani qad samica inuu maqlay min saaxibii ninkan kale sheekhiisa ama saaxibkii ah samaacan kaiiran maqal badan oo wax kaba maqlay taasi mid si guud aynu u ognahay ama riwaayaadka qaarkood aan kaba ognahay haba noqoto haddaba fajaa-isun waxa suurtagala jaa likulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga kaba mida u suurtagala an yanzila inuu dhaadhaco fii bacdi riwaayati riwaayada bacdigeed uu dhaadhaco dhaadhaca uu jeedaana waa sanadkiisu inuu naazil noqdo oo dee bal matalan ninkan markii wax kaba warinayay eena waa sida u dhaxay sanadkii caali buu ahaa waxyaala dhaafay oonu isagii kaba maqlin inuu ruux kale kaba maqlo ninkii marka hore uu laba kulmo in badan wax ka maqlay maanta cidi ay u dhaxayso ama ruuxu u dhexeeya ama laba saasna riwaayadiisu ay naazil ku noqoto dee caali iyo naazilna waa sanadkan tiradiisu ay yar tahay dee bal matalan ninkan warinaya iyo u dhaxeeya rasuulkii ilaahayna markan culiga mutlaqaa eegna caali baa la yidhaha kan tiradiisu ay ziyaadayna naasil buu noqon marka hadduu ninin in badan wax kaba maqlu isaga kaba warinayay laakiin riwaayaadka axaadiida qaarkood dhaafay isaga waa sida ay udhaxayso mid iyo lababa ay u udhaxayso mid ama laba ay udhaxayso riwaayadan dambe ay dee cidi dhaxayso uu dhaadhacay baa la odhanayaa sanadkiisu naazir buu noqon dee taa aanay cidi udhaxayna waa sanadkii caaligaha ah buu noqonaya marka wuxuu leeyahay iyo haba kala maqleen in badan wax kama maqleen laakiin waxaa suurtagala inuu fii bacdi riwaayati hoosu dhaadhaco oo si ugu dhaadhacayaana waa tan fa uu maqlo min hayri waa uu min saaxiibii ka maqlay saaxiibi markii hore kasoo cabiray min hayri waa ninkaa saaxiibkiisa ahaa uu samaac badan weliba uu kuba lahaa ama wax badan uu kaba maqlay hayrkii uu ka maqlo canhu wa can saaxibi waa isagii eeg hayrkii buu kaba maqlayaa hayrkaasna yuu kasii warinayaa saaxibkiisii markii hore uu isaguba la kulmo waxyaalaha badan kaba maqlay bacda axaadiii axaadiiisii bacdigeed oo uu kaba maqlo weeye uma bacdigeed haddii uu dee markaa sheego xaaladii caddeeyo uu canfulaan canfulaan yidhaaho hadalkani maba imanayo ee laakiin maxaa dhacaysa waa ixtimaalka halkaa ama irsaalku jire uma yursilahu khabarkii ama xadiidkii mataa uu kaba cabiray bacda axaadiidi bacdigaas uu irsaaliyo oo canhu wa can saaxibihi oo maanta cidi ay u dhaxayso axyaanna awqaadda qaarkeed oo halkii uu ninkii u dhexeeyey ka sheegi lahaa aanu sheegin eh dee samictu inama odhanayo xadaanii oo ina kamuu maqlina markaa uu yidhaaho un can fulan uu yidhaaho oo walaa yusamiya aanu maqlin irsaalkii waa ta'kiidun bay noqon aanu magacaabin man samica minhu ciddii uu kaba maqlay taas waa dee wax ixtimaale eh, waa jaa'istu kaba waa suurtagal taasi waa suurtagal maxaa kaloo suurtagala wayanshada <coughs> uu nashaadoobo dee marka leeyahay camalkii nashayda lilcamal waa markuu dee camalkiisi aan cadzi ku jirin oo dee firfircooniya waxyaalahaasi ku jirta hawshii uu laba yimaado marka halkana xaggii riwaayada markay noqoto waxay kaba cabiraanoo ruux markaa dee naftiisa iskaba caatee waanu bal matalan isaga uu wixii si uu ahaa uba sheegayo ciddii uu ka maqlay wada sheegayay nashaad kaba cabireen oo arrinkii arrinkiibaa dee arrin u sahlan oo fudud ba awqaadda qaarkeedna isagoo dee ama yar ay dhacaysa doonayo inuu wixii muraadkii inu iskagaba gaabsado ayaa laga yaabaa inuu waxyaala xadfo oo bal markaa waa tan dee nashaad la-aanta markaa muqaabilkeeda noqonaysa ama nashaad la-aanta noqonaysa oo markaa tii hore muxuu yidhi awqaadda qaarkeed waa iska waxa weeyaan hadalkii dheeraan lahaa iyo ciddii wax ka maqli wada sheegi lahaa ayaabuu iska daayey oo markaasi u irsaaliyey ciddii uu ka maqlayna muu magacaabine sheekhan uu had iyo goor wax ka maqli jiray ayuunbuu xadiidkii u tiriyay maantana cid baa udhaxaysa awqaadda qaarkeedna maxaa dhacaysa wayanshada axyaanan awqaadda qaarkeedna inuu nashaadoodo fa yusamiya uu magacaabo macnaa yakhifa lilcamal weeye oo yakhifa fii awqaatin fa yusamiya uu magacaabo alrajula ninkii aladii xamala canhu uu ka xambaara saaray alxadiida xadiidka wayatruka alirsaala irsaalkii uu kaba taga taas baa suurtagalab haddaba umuurahan oo dhan welibana uu wadi doonaayo hadalkii ma dhammaanayo hadalkii waa inoo socdaaye ee waa ilzaam uu laasiminayo ciddan khasmigiisa ahayd ciddan uu masaladan kula doodayo in cantan ay iyagu leeyihiin bal la horta si aynu itisaal ugu xambaarno samacahay noo caddaado ama bal liqaba haddii lagu kaaftoomayo la kulan labadani ay la kulmeen haynoo caddaata marba ha noqotee intii kalena itisaal baan kuba xambaaraynaa taa waxaa ka dhalanaya taa waxaa kaba dhalanaya in ka dhalanaysa inaan can oo dhan ba la aqbalin waayo ixtimaalka halkaa jira ninkii in badan ninkan laba kulmay ee wax ka maqlay ee laakiin awqaadda qaarkeed aan wax kaga wariyey irsaalkuba waa suurtagal oo ixtimaalkii waa jiraa markaa dee waxaa ka laazimaya can oo dhan inaan la aqbalin haddaan can oo dhan la aqbalino dee axaadiis badan baa meesha kaba baxaysa tii buu markaa weli sii wadayaa arrinku waa ilzaamka weeye bal jaanibka yidhaaheen qolada le waxaan ima laazimayana waa ta aan marka hore soo yar sheegay wamaa qulnaa wixii aan nidhi buu yihi muslim baa leh oo min haada kaas ah ishaaradna waxuu laabmaya oo wuxuu inoo soo sheegay oo ah ruuxa shaksi wax ka maqla dee maqal badanba inay suurtagal ay tahay inuu waasida wax kaga wariyo awqaadda qaarkeed markaa uu waasidada kaga wariyeyna mararna uu sheego linashaadi awqaadda qaarkeedna uu iska daayo waa sidadii licadami nashaadi aanu uba sheegin taas buu inoo soo sheegay intaas bay ahayd tuu ishaarayaana oo ishaaradu u laamaysana waa taasoo ujeeddadu waxa aan soo sheegnay oo ah in dee ruux in badan shaksi laba kulmo in badan wax kala maqlay inay dee dhacayso ama suurtagal ay tahay inuu waasida wax kaga wariyo oo haddaba waasidadii wax kagaba warinaya awqaadda qaarkeedna isagoo nashaadaysan sanadkii dhammeeyo naasilba haba noqotee awqaadda qaarkeedna licadami nashaadii uu iskaba daayo sheekhii uu in badan wax kaba maqlay uun isagoo irsaalinaya xadiidkii uu can wax kaga soo wariyo taasi arrinkaan idhi waa suurtagal buu leeyahy arrinkaasi mawjuudun mid la helayo weeye fi lxadiidi xadiidka waa wax ku sugan mustafidun waana wax badan oo faafsan min ficli hiqaati almuxadisiina xaal uu kaba mid yahay weliba dadkii iyagu muxadisiintaha hiqaadka ficilkoodii uu kaba mid yahay wa a'immati ahli lcilm dee iyaguba hiqaat muxadisiinna dee kolley waa ama waxaan odhan karnaaba cadfu khaasin calaa caam oo in dee siqaadku way ka acamsan yihiin a'imadii a'imadu qayb siqaadka ka miday noqonayaanba bal haddaba dadkii iyagu muxadisiintaa lagu kalsoonaa iyo kuwoodii a'imada ahaa ee ahlucilmiga a'immadoodii ficilkoodii arrinkani waa wax laga helayo kuma badan oo ujeeddadu wuxuu weeye arrinkaa aan sheegnay oo ah nin uu la kulmay in badan uu wax ka maqlay inuu awqaadda qaarkeedu waxyaalo aanu isagii ka maqlin oo waa sida uu kaga warinayay uu u tiiriyo uun isagii ciddii uu ka maqlayna aanu sheegin kolkolla uu sheego uu sanadkii dhammeeyo waa wax ku badan buu leeyahay axaadiidana waan ka helaynaa hiqaat lmuxadisiinna waan ka helaynaa waana tan amhilada uu laba yimid wasanadkuru waan sheegi doonaa min riwaayaatihim riwaayaadkoodii waxaan kaba sheegi doonaa cala aljihati jihadii korkeed kuba sugnaatay allatii jihadaasoo dakarna aan soo sheegnay waa jihadan eeg u kol dee waxa ay waaside ruux kagaba wariyeen ay irsaalinayaan awqaadda qaarkeed ay waasidadii sheegayaan linashaad daraaddeed kolle ay iskaba daynayaan waxaan ka sheegaynaa cadadan tiro yustadalu biha loogu daliishanayo calaa akhara minha bacnaa tiro axaadiida oo saas kuba timi oo rag waaweyn kaba dhacday oo laakiin wax intaa ka badan oo jira ay daliil inoogu noqon oo kol haddii dawaadij layna siiyo amhilo layna siiyo dee wixii kalena waan u daliishanaynaa ee baabkeed ahaaye taas baan sheegaynaa insha allahu tacaala fa dalika waxaa kaba mida buu yihi ana ayuba asakhtiyaaniya wabna almubaaraki wa wakiican wabna numayrin wa jamaacata hayrahum wuxuu leeyahay ayuub asakhtiyaani wabna lmubaarak wakiic ibnu numayr waa dad aynu markii horeba muqadimada kusoo maray waana dad ay m haddii laydhaha kitaabka in badan inoogu iman doono insha allahu tacaala eh, laakiin mid baa jirta halkan inay u yar baraarugtaanoo ibnu numayr sheekha muslim aynu soo aragnay moxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr baa la yidhaah sheekha muslim buu ahaa kitaabka intii aynu muqadimada kusoo jirnay iyo fusuushii ama abwaabtiidu aan soo aragnay ibnu numayrka raggan la simanna kollay dee walow ayuub iyo ay kaba sii horreeyeen ibnu numayrkaasi maaha ninkii sheekha muslim ahaa maaha waa aabihii horena waan usoo sheegnay isagiiyo dee labadooduba waa laba nin oo dee waxa weeyaan culimadii waaweyneyd kaba mida ah. moxamed ibnu cabdillahi ibn numar iyo abi cabdillahi ibn numar marka cabdillahi ibn numar waa sheekha sheekhiisuu noqon ee ma noqonayo sheekha muslim haddaba ninka ujeedaana dee ibnu numayrka dhabtiina waa cabdillahi ibnu numayr e laakiin kaasna ibnu numayr waa kuwa shuuroobay in badan baan ruwaadda ku aragnay iyadoo awowgood loo tiiriyo kitaabkana majmuuca kuwa kaba mida ah. ayaa ku iman doona kuwa sugan insha allah barhkoodna aan soo aragnayba iyo wa jamaacatan jamaaca ghayrahum ghayrkoodii rawow way wariyeen can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu udayibu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kuntu waxaan ahaa caaisha maxay tidhi udayibu mid dib iyo wax udgoon u marisa lirasuulilahi rasuulallahi sala allahu calayh wasalam lixillihi xalaalnimadkiisa waa taxallulkiisa uu xalaal noqonayay taas iyo walixurmihi walixraamihi xurmihi kollay way ku dabdiyeen xirmihiina way ku dabdiyeen khadaabiyo iyagu waxay raajax yeelaan iyada xurmihii raajax yeelaan oo muxadisiinta xirmigii ku dabdisay waxaabay kuba tiriyaan khada inuu yahay qolooyin kaleo iyagu xirmigii ku dabdiya oo in maalan ciddii xurmihii ku dabdisay halkan khada xukmiyaana waa jiraaba labada wejba lagu dabdi macnuhuna waa ixraamihii bay la mid tahay uun ixraamkiisa daraaddii maxaan ugu marinayay fi adyabi ma ajido waxaan helaya waxa ugu udgoon bal xadiidku kollay kitaabku inoogu iman doonaa masaa-ishana walow halkan uu waxyartaa taabanayana weyde maba taaban doono inagu iminka jaanibkaas ee umuurteena kale aan la socon doonaay ee ujeeddadu waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markuu doonayay inuu ixraamto ee ama ixraamkii xaja ha noqoto ama ixraamkii curme cumre intaanu ixraaman ayuu diib sii marsan jiray madaxiisa iyo taagadhkiisa iyo waa marsan jiray diib diibkaas dabadeed isagoo diibkii xataa ahartiisiila ayuu ixraaman jiray dee waxaana diib ka horreeyey weeyaanoo qabla alixraam uu marsaday ahartiisan ku baaqia iyo istidaamatu diibna ixraamka waxba ma yeesho waa diib oo la bilaabo u mooye mid hore oo jirkaaga kuma sugnaa jirkaaga ku sugnaa oo aad intaad ku ixraamatay ahartiis wixii ay jiraan ma yeelayso dee xajkii wax ma yeelayso taas iyadu waa mid arrintan ay leedahay lixillihina waa taxalulkiisaoo khaasatan waa taxalulka hore markii uu taxalulay dee intuu jabradii tuurtay tibiina xeertay intaanu dawaafkii tegin weeye dawaafkii teginoo dee kol haddii taxalulkaa hore dhacana waxa weeye bal wixii aan dumar haynin ruuxii waa u bannaan yahay oo waa diibkii marka waxay leedahay caaisha waan marin jiray bal masaladana dee culimada iyagu dheh mee lama sii marin karo xataa saxaabadii qaar baaba dee aad taasi ugu adkayd be iyada kitaab baabka marka kitaabka halkiisii bay kuma sugan tahay dee haba dheeraade waa xaj dhexdii ay sheertaase laakiin inagu hadalka muslim baan eegaynaa <coughs> marka wuxuu yihi farawa hadihi riwaayata riwaayadan waa wariyey bicaynihaa caynteeda un allayth bnu sacdin wa daawud alcadaaru wa xumayd lswad ibnu laswadi wa wahayb bnu khaalidin wa abu usaamata can hishaamin oo qaala akhbaranii cuثmaan ibnu curwata can curwata can caaishata can nabiyi sala اllahu alayh wasalam marka ujeedadiis waxa weeyaan iyadoo hishaam aabihii in badan wax kaba maqlay ayaa dee haddana canta uu la yimi kolkol ay waasida jirtaa marka wuxuu inoo sheegay aimo waaweyn waa ayuub ibnulmubaarak wakiic iyo ibnu numayr iyo qolooyin kale dee hishaam ibnu curwana dadkii axaadiisooda aad loogu cinaayoodee dadka badani ay wax ka wariyeen buu ahaa ayaa xadiidka wariyo laakiin say ku wariyeen waa can hishaam ibni curwata can abihi macnaa aabihii buu kaba warinayay cid u udhexaysay may jirin rag kale oo layth ibnu sacad ugu wen yahay layth ibnu sacad ugu wen yahay oo shanbuu inoo sheegay ayaa hishaam xadiidkii kaba wariyo muxuu yidhi ahbaranii cuhmaan ibnu curwata can curwata can caaishata can nabiyi sala allahu alay wasalam markaa maxaa soo dhex galay hishaam walaalkii cuhmaan baa soo dhex galay iyo aabihii oo halkii uu markii hore can curwata ay ahayd wuxuu sheegay inuu walaalkii cuhmaan ibnu curwa kaba maqlay marka ujeeddadiisu waxa weeyaan dee waa tan ixtimaalkaba waayib ninkaba samaac badan buu lahaa ixtimaalkani waaba tan imika ay dhacday marka waxay keenaysaa dee cancana inaan wada celino iyo dee inaan wada aqballo mooyaane in dee taasuna markaa dee tadriis aanu jirin isagoo tadriiska wuu dee saaraya imkaanu liqaana uu jira inaan wada aqbalo iyo inaan wada celino mooyaane inaan idhaahno liqa aan shardino markaasaan intii kale cancanada samaac baan ka dhigaynaa taasi dee ma dhacaysa buu leeyahy baltani waa mid kollay masaladeedna dee waxa weeye kolkol in badan suurooyinkan culimadu khaasatan raggan dee hiqaadka ah ee xufaada ah labada dariiqaba way saxaan kolkol dee baltanna waabay dee say yeelaan oo labadii dariiqba waa ibnu rushayd iyo say yeelaan labada dariiqba inay tasxiixiyaan oo kollay ay noqonaysa marna isagoo dee walaalkii u dhexeeyey inuu kaba maqlay haddana aabihii dib ugaba maqlay ama midkoodun adigu ay horeysay bal markaasoo labadaba la taseexiyo haddaan taasi dhicinoo ragga ruwaada qaarkoodna dee waa wax u baahda in waxa weeyaan in la kala raajax yeelo oo kolba tii la raajax yeelo mooye ta kale ku cileeyaan marka aana aan la odhanun ziyaadatu hiqa waa maqbuula oo waayo waxaa jira laba shay oo ama laba noocoon anwaacda xadiidka kaba mida ah. almazid fi muttasil asaniid waa noocaas iyo dee waxa weeyaan weeyaan iyo almarasiibde iyo almursal alkhafyi labadooda oo la ysku celceleeyo oo kolna ziyaadada raajix noqonayso tii kalea laga dhigaya inqidaac inuu jiro oo irsaal khafyi uu dhacay kolna kalaa la raajax yeelayaayo markaa tan ziyaadada ayaa laga dhigaya ninkan waham iyo qalad dhacay u yahay mar saddexaadna labada xaalaba way tasxiixiyaanoo inuu markii hore waa sida kaga maqlay marka kalena tanna waa siday barhkood ku tawjiihiyeen bal laakiin waa ilzaam adagoo uu muslim laaziminayo qolooyinkii khasmigiisii uu laaziminayo taasi waa mid mithaal kale warawa hishaamun can abihi can caaishata qaalat kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aha idactakafa markuu ictikaafo waa markuu masjidka ku ictikaafsan yahay yudnii ilaya ra'sahu madaxiisa ayuu ii soo dhoweyn jiray macnaa caaisha dhinacan kale dee albaabka aqalku masjidku kuwa soo baxsanaa gidaarkuna waa gidaar yaroo khafiifo wana albaabkii markuu xaggan kasoo fadhiiso iyadna dhinaca kale ka fadhidaa madaxeed madaxiisuu u dhiibi jiray iyadoo u dhoweyn jiray fa urajiluhu waan u feedhi jiray madaxii walxaal ana xaa'idun anigoo caadadii leh ayaan u feeri jiray bal xadiidkana waa xadiid kitaabka inooguba iman axkaamaha uu leeyahayna halkanaaba sheekhu inay dee markaas iyada waa ka soo dhow yahay kaa hore aad buu ugaba soo dhow yahay bal inaan dee haweenaydii ay daahiro tahay ahayd gacmaheeda iyo taas jirigo adraafteedi iyo waxyaalahaasi bal taas ayaa inooguba sugan oo waxa weeyaan gacanteedii ay daahir tahay waayo xagadayda waa tan madaxiisii uba feedhaysa waana kollay qowl mujmaca aqwaasha dee yar khilaafsana aqwaal shuduudun unbay kuba tiriyaan ruuxii muctakifkaa timihiisa inuu feedho in taabashada dee bal madaxiisa iyo ay waxaa taabato oo kale haweenaydii oo kale in walaa tubaashiruna wa antum aakifuuna masaajid inaanay taasi macnihii maqsuudka ahayn taasi aanay dhib lahayn kole adaan shahweeye mubaasharadeed jirin iyadaa xadiidka bal oo inooguba sugan tahay umuuro kaleo dee ay u daliishadeenna waa jiraan bal marka wuxuu leeyahy kan farawaha bal wuxuu innaga waxaan ujeednaa markaa sanadkii maxaa dhacay hishaam can abihi can caaishata farawaha waa wariyey bicaynaha riwaayadan malik bnu anasin can izuhriyi can curwata can camrata can caaishata can nabiyi sala allahu alay wasalam waa riwaayo kaloon dariiqi hishaam oo wuxuu leeyahay eega xadiidka hishaam baa wariyey aabihii buu ka warinaya aabihiina can caaishata canna way taalla marka ixtimaal irsaal waaba jiraayo waxaa inoo caddaynaya riwaayadan kaleo ama imaam malik ibnu anas siduu kuma wariyey isagoo zuhri ka warinaya ayaa maxaa dhacay hishaam kamuu warinaya hadda eeg zuhri wuxuu la siman hishaam oo sidaa hishaam aabihii ugaba maqlay ayaa zuhrina curwo ugaba maqlay laakiin maxau yidhi isagu riwaayadii zuhri can curwata can camrata can caaishata markaa curwo iyo caaisha loo dhexeeya camro bint cabdiraxmaan oo dee ay caaishana soobo korisay ama xijrigeeda ku sugnaan jirtay waana haweeney ansaara caalimadna ahayd culimmadii taabiciinta kaga mid ahayd taas ba wayaan camro bintu cabdiraxmaan ibn waxa weeyaan ibn sacd ibn zurara ayaa bal matalan ansaar ba ahayd ama reer bani najare taas baa udhaxaysaba can nabiyi sala allahu alay w slam marka wuxuu leeyahay dee riwaayadii hishaam haddii hadalkaa hore aan eegno hishaam can abihi can caaishata can abihi can caaishata ina in badan buu la kulmaye waa saa khasmiga qowlkiisa wuxuu keenayaa kal haddii samaaci kale inoo sugnaaday tanna samaacun baan kuma xambaaraynaa maxaa riwaayadana ku cad halkan inaanu ka maqlin curwa caaisha cantanna markaa ixtimaalkii uu jiro marka kaleba iman lahaa markaan samaaca la ogeyn iman lahaa weliba u wada sheekhu warawa zuhriy waصaalix bn abi xasaana can abi salamata can caaishata kana nabiyu sala اllahu alayh wasalam yuqabilu wahuwa saa'imun rasuulkii ilaahay isagoo sooman ayuu haweenaydiisa dhunkan jiray markaa isaguna laakiin caaishaba say sheegtay wa kaana amlakakum liirbi laakiin cudwigiisa waa xejisanayayoo dhunkashadaa wax dhaafsan oo isaga kaba dhacaya may jirin laakiin dadka kale dee ruuxii isagu isog inuu isxejin karayo onay waxba intaa dhaafsan oo soomkiisii waxyeeshaani kaba imanayna dee waa u ruksa waa u bannaantay weeye laakiin arrinku hadduu yahay waxa weeye intaa wax ka duwan ama aanu isxejin karahayn siay caayishaba tilmaantay dee markaa iskaba ilaaliya way wixii soomkiisii hadhow iyo dhib kala keenaya ama kafaaro weynba dhici kartay inuu laazimiyo oo kale dee qolooyinka culimada kaba mida ee kala qaaday ruuxii shaabka ahaa iyo ruuxa odayga ah ee midna u ruqseeyey midna aanay u ruqsayna waa manaha macnahaas bay laaxidayeen weye waa mulaaxado macnahaasa wey faqaala yaxya ibnu abi kaiir bal markaa maxaa xadiidka inooguma sugan abi salam eeg abi abisalaman horaan usoo marnaan filayaa haddii kalena kitaabku in badan nooguma iman waa in cabdiraxmaan ibnu cawf fuqahadii madiine toddobaad ahayna barhkood dee ninka toddobaad adigu dee waa iskhilaaf ka toddoba lix meel way isla meel dhigeen ka toddobaad baa iskhilaaf ku jiraayo kol dee abusalaam ay kaba dhigaan kolla dee waxa weeyaan cid kale ay ka dhigaanbe laakiin waa raggii fuqahadii wakhtigiisii ayuu kaba mid yahay waana ina cabdiraxmaan ibnu cawf kunyadan baanu kuba shuhuroobay barhkoodna ay dhahaan caaishana habaryar bay isagana u ahayd walaasheed baa dhashay umukulthum ayaa dhashay markaasoo dee waana la kulmay in badanna waxbuu ka wariyey waana dadkaa in badan cilmigeedii qaatee maxramkana uu ahaaye dee isagu iska u gelaya isagu dee hadiyo goore makansanaya inuu iyada uba galo gurigii uguba tago markaasaa muxuu kaba wariyay kaana nebi waa taa laakiin maxaa jira faqaala markaa eeg abu salama can caaisha liqii waa jiraa buu leeyahay samaaci waa jira laakiin halkan liqaha iyo samaacaas ma waxaanu u xambaaraynaa un samaac wax kalaa jiri u faqaala yaxya bnu abi kathiirin fi hada alkhabari fi lqublati ahbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan ana cumara bna cabdilcaziizi ahbarahu ana curwata ahbarahu ana caaishata ahbaratu ana nabiya sala allahu calayh wasalam kana yuqabilaha wahuwa saa'ibun arrinkii hore waa kaba sii dheeryahay yaxya bnu abi kathiirin waa nin taabici oo taabiciintii yaryareeda anas waa arkay malaasaa yaziid ibnu ukhtinabirna isna arag abusalamana waa taabici cumar ibnu cabdilcasiis waa taabici curwa waa taabici afar taabici baa kala warinayo goor sanadada nusuulku waxyaala ugaba yimaado taa wey afar taabici baa sanadkii ku wada sugan laakiin maxaa meeshii jira un abusalamyi riwaayadii hore caaisha can caaishata aan kusoo aragnay cumar ibnu cabdilcasiis buu imanka xadiidkii kaba warinaya cumarna curwu kaba warinaya curwa ayaa caaisho kaba warinaya labaaba udhexeeya waatan ixtimaalkaasaa jira walow dee barhkood ay halkan xataa tanna ay dee tawjiihiyaan oe labadaba tasxiixiyaan marka muxuu yihi ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana yuqabilaa wasaim bal taasna waa mihaal kaleo wuxuu leeyahy isaga ujeeddadiisu waxa weeye waa ilzaamkiibuu wadaa amhiluu wadaa cancanaba dhammaanteeda inaynaan aqbalin baa ka dhalanaysa oo ixtimaalkii meel kaleba meel kastaba waan ka helayna kol haddii cancanaba jirto in kastaba waxa la kulmeen hawa kala maqlayna ixtimaalkii waa jiraan unbaa ujeedadiisu tahay kala maqlaan iyaga naftooda ay ixtimaalkii imanayaan wuxu uhi warawa bnu cuyaynata wakayruhu can camri bni dinaarin can jaabirin qaala adcamanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu naquudiyey laxuuma alkhayri fardaha ilbahooda oo dee waa iyaga waa u ruqsay ama dee waa taasi wax bannaan bay haydba wanahaana waa noo diiday can luxuumi lxumuuri dameeraha ilmahoodana waa noo diiday kollayna waa axaadiisi noo iman doonta bal markaa maxaa taalla ibnu cuyayna wuxuu ka warinaya camr ibnu dinaar camr ibnu dinaarna jaabir ibnu cabdillahi ibnu xaraam buu ka wariyey xadiidkii camr ibnu dinaarna waan ognahay oo waan hubnaa inuu jaabir wax ka wariyey oo uu laba kulmay taa waan ognahay laakiin maxaa jiruu leeyahy farawaahu xamaad bnu zaydin xamaad bnu zayd baa wariyey can camrin camarkii uu ibnu cuyayna ka wariyey qolooyinka kale ayuunbuu kaba wariyey maxay yidhaaheen can muxamed bni caliyin can jaabirin can nabiyi sala allahu calayh wasalam waa kan waa siduu sheegay muslimna wuxuu leeyahy un arrinkani wuxuu ahaa un iyagoo dee xadiidkan waasidada kagaba maqlay mar waa kuwan iyagoo nashaadaysan sanadkii dhammaynayey kolkolna nashaada la-aan daraaddeed ayay iskaga gaabsanayeen un inay iska irsaaliyaan xadiidkii oonay sheegin ciddii ay kaba maqleen aanay uba tirin arrinka tan oo dhan buu ka wada dhigaya marka iyada waxay noqonaysaa muslim agtiisa dhammaan waxa wada raajixa riwaayada sidan ziyaadadu ku sugan taha ka raajaxsan riwaayada kale walow dee aan idhi kol labada riwaayo ama midba haddee noqota almasiid fii muttasil asaniido marka la cilaynayo ta ziyaadada ku sugantay weeye marna tan haddii la raajaxay leenta kale ayaa lagu cileeya kolla labadaba waa la wada saxiix yeelaa kutubulmusalaxna de waa kuwan umuuraha aad bay u dabdiyaanba labadaba waa la wada saxiix yeelaayo waxaa lagaba dhigaa kollay inuusan kuba maqlay waasidada haddana ninkii niwan inuu soo gaadhay laba kulmaye xadiidkii uu waasidada kagaba maqlay inuu toos oo dee in badan bay dhacdaa ruwaadu waxay maqleen wasida kale kuma maqleen inay doontaan bal ruuxii inay afkiisa kaba qaadaan oo xataa ay u safri jireen si ay afkiisa ugaba soo qaadaan oo kale iyagoo ama sanad caaliya dalbaya waa culwigii sanadkii bal taas dalbayaba bal markaa laakiin muslim hadaladiisa iyadu siday tahay waxa weeye riwaayada naqsiga ayuu markaas dee ka dhigaya riwaayada ziyaadadu inay ta raajixa tahay tii naqsigiina ay kaba dhigan dee inay tahayba naqsigu irsaal meesha jira uun ee aanu tasxiixinayn taas wey wuxuu uhi wahada naxwu noocan fi riwaayaati riwaayaadka dhexdooda kahiirun waa badan yahay yakirun waanu badnaanayaa tacdaaduhu in la tiriyo oo haddaan taa tatabucno arrinku waa inaguma badnaanayaa wa fii dakarnaa wixi sheegnay ee minhaa iyada kaba mid ah dee amhiladaasa kifaayatun kifaaya ugu sugan lidawilfahmi dadka iyagu fahmada u saaxiibka ah marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala fainda kanat alcilata hadalkiisii buu dee markaa sheegay makana waa walow amhiladii uu sheegay arrinkii iyo ixtimaalka jira iyo tani inaanay cillo xadiidkii lagu cileeyey ahayn buu caddaynaya wuxuu yihi faida kanat alcilatu cilladu hadday tahay macnaha waa sababtan xadiidkii loo celinaya ama cancanada looga joogsanaya bal calaqal haddaan la daciifina la odhanayo waa wax mawquufo ah siduu kaba cabiray ilaa aynoo noo caddaanaysa samaac maruun aan helayno ama liqa aan helayno cinda man wasafnaa ciddii aan soo sifaynay agtiisa qowlahu qowlkiisa min qablu waa dee ruuxan uu la doodayo ee uu ka dhigay qowlkiisu inuu qowl mukhtaraca yahay qowl markaa aan looga horreyn inuu yahay taa uu kaba dhigay cidda aan hadalkiisa soo tilmaanay soo sifaynay cilladu hadday tahay fii fasaadi alxadiidi xadiidka fasaadkiisa ahaatay iyo wa tawhiinihi xadiidka daciifintiisa idaa lam yuclam haddaan la ogeyn ana raawiya raawigu qad samica inuu maqlay minman shaksi rawaa canhu shay-an ninkan uu isaga wax ka warinayo shay-an haba yaraada tankiirkani wuxuu inoo keenaya xataa shaygu haba yaraado mar keliya haba noqde wax yarba haba noqdee inuu wax ka maqlay haddaan la ogeyn cilladu hadday tahay imkaana risaali fiih khabarkii kaanadii halkan uu dhacaya laqbadana eega faida kaanat alcilatu cilladu hadday tahay cinda man wasafnaa qawlahu min qablu fii fasaadi lxadiidna ciladiiun buu ku tacalluqaya xadiidka fasaadkiisa iyo watawhiiniyo daciifintiisa ciladaa dee ahaatay haddii ay tahay idaa lam yuclam haddaan la ogeyn ana araawiya qad samica inuu maqlay minman rawaa canhu sheen maxay ay tahay imkaana alirsaali fii waxa suurtagal ah meesha irsaal inuu jiro oo cantani sariix kuma aha itisaal waxa suurtagala inaanu ka maqlin cilladu hadday taa tahay lazimahu jawaabtii idaadna waatan lazimahu waxaa laazimaya oo ruuxaa laazimi tarku lixtijaaji waa xujaysi inuu kaba tago fii qiyaadi qawli waa hadalkiisu siduu keenayo waa hadalkiisu waa muqtadaa qawli way hadalkiisu wuxuu keenayo inuu ixtijaajkii kaba tago tarkulixtijaaji biriwaayati man shaksi riwaayadii yuclamu la og yahay anahu qad samica inuu maqlay minman rawaa canhu ciddan uu wax kaba warinayo inuu kaba maqlay riwaayadiisa inuu xujaystay inuu kaba tago ilaa fii nafsi lkhabari xadiidka naftiisa un mooye alladii xadiidkaasoo fii waa sanadkii ama isaga fii uu ku sugan yahay dikru samaaci maqal sheegitaankii waa hadalkii marka horeba aan soo celcelinay ee ahaa ilzaamkiisa oo wuxuu leeyahay kol hadduu ciladan xadiidkan uu dee uu ku cilaynaya ay tahay irsaal baa suurtagala ay tahay taas waxaa ka laazimaysa xadiid kasta xataa ninkan aan ognayn ninkan inuu in badan wax ka maqlay kii maqal inoogu sugnaa mooyaane ka kale cani ay ku sugantahayna inaan la xujaysanba hadalkiisa ka laazimaysa sababtuna waa maxay imkaanlirsaalka marka kale jira ayuunbaa halkana jira halkana imkaankii waa jiraya ixtimaalkii baa jirayaba wey sababtuna waxa weeye waa limaa bayanna waxaan soo caddaynay min qabl hore aan usoo caddaynay oo can ala'immati imaamiyada xaggooda aan kaba soo cadaynay ama manquulan xawliya mid laga soo naqliyo can ala'immati imaamiyadii aladiina aimadaasoo naqalu ahbaar axaadiida inoo soo naqliyey oo maxay ah anahum yow kaanat lahum inay iyaga u sugnayd taaraatun jamcu taaratin weeye waan xin waa awqaado iyo marar iyo axyaan yursiluuna ay irsaalinayaan fiiha axyaantaa dhexdeeda alxadiida xadiidka irsaalan xadiidkii ciddii ay ka maqleen aanay sheegaynin iska irsaalinayaan oo walaa yadkuruuna aanay sheegayn man samicuhu ciddii ay maqleen xadiidkan minhu waa shaksiga ay ka maqleen aanay sheegayn wa taaraatun inay iyaga u sugnayd wa annahum lahum taaraatun axyaan iyo awqaado yanshaduuna fiiha iska marqaansayinoo nashaadaysainoo de ay wixii sidii u ahayd ay u wada sheegayaanoo fa markaa isnaadinayaan alkhabara khabarkii ay tiirinayaan calaa hay-ati maa samicuu si ay u maqleen un hay-adii isagoo kuma sugan si ay ku maqleen sheekhyadooda uga maqleen iyagoo kuma sugan ay u istaadinayaan oo fa yukhbiruuna ay ku warramayaan binuzuuli fiihi dhaadhac isaga figiisa la dhaadhaco waasan san uu inoogaba soo naqliyay abu salama ee uu isagoo ay dee habaryartii xadiidkeedii uu yahay haddana uu markaa yidhi cumar ibnu cabdilcaziis iyo curwo uu soo dhexgeliyay isagii caaisho waa nuzuulku markaa waa dhaadhacaas in nazalu hadday hoosu dhaadhacaan wabisacuudi fiihi sarow kac waa ujeedadu hadday caaliba kuwa warinayeen in sacuudu hadday sarow kacaanba kamaa sharaxnaa dalika canhum si aan ku soo sharaxnan kuma soo caddaynay ee inay taaraadkaasay lahaayeen marka haddii ay taaraadkaa leeyihiin arrinkan canta ixtimaalkeedu ama imkaanul irsaal kuma xidhno un dadkii wax kala maqlay ee dadkii aan dee matalan aan wax kala un ixtimaalkaasi ma imanayo ee kuwii wax kala maqlinaya ixtimaalkaasi u imanaya marka waxay noqonaysaa dee inaan ama cantii aqbalno si guud marka imkaanu liqaa uu jiro ama aan wada celino xadiidkii ay samaac samaac inoogu sugnaa mooye labadaa wax ka dhexaynaya ma jiraan waa siduu sheekhu leeyahay makaalkan welina wadaa wuxuu yidhi wamaa calimnaa ma ogin oo kama warrayno weeye axadan axad min a'immati salaf salafka imaamyadiisii kaba mid ahaa oo miman duulna kaba mida yastacmilu isticmaalaya alakhbaar axaadiisa isticmaalo dee waa dadkii cilmiga iyo khibrada iyo halkaa uba lahaa wayatafaqadu doondoono isagu dalba sixat alasaniidi asaniidda sixadeed iyo wasaqamaha dacfigeeda umuurahaasna aqoonna uleh dalabna uleh iyo baxhi mila ayub sakhtiyaani waa sida dee ayub oo kale wabni cawnin wamalik bni anasin washucbata bni lxajaaj wayaxya bna saciidin alqadaani wacabdiraxmaan ibni mahdiyin iyo waman bacdahum ciddii raggaa ka dambaysay min ahlilxadiidi dadka iyo wahlo xadiid ka ahayd maanaan ogeyno kama warhayno buu hi wamaa calimna axada min aimati salaf haye wixii aanu ku ogeyn muxuu yihi fatashuu axad aimadaa salafka ka mid oo raggaa uu inoo magacaabay kaba mid yahay ee iyagu akhbaartan khibrada iyo cinaayada weyn uba lahaa sixada asaanideed iyo saqamkeedana baxsin jiree dalbi jiray kumana ogin buu leeyahay axad kaba midoo fatashuu baxbaxsiyey doondoonay baadhbaadhay can mawdic samaaci fi lasani asaaniidan iyagu maqlayaan ee ay warinayaan bal kala maqalkii hubsaday oo jaanibkaa u cinaayooday oo halkii cantaba doonay samaaceedii inay ogaadaan taas kuma ogin buu leeyahay kama dacahu siuu sheegtay alladii kii wasafnaa aan soo sifaynay qowlahu qowlkiisa min qabla hore aan usoo sifaynay kollayna ibnu rajabta ra'yi kalu ka qabaa amhilo kala duwan oo badan buu keenaa oo keenaysa rag iyo raggan iyo rag kaleba tafaqudu samaac iyagoo meelihii samaaca bal iyagu wax samaac meel uu ku cad yahay iska hubsanaya iyagoo ka baqanaya khada inuu meesha jiro in waham ay tahay samaacan la sheegayaabo arin caamta kaba ziyaadsan iyo waxyaalahaasuu soo naqliyaa amsir kala duwanna waa usoo naqliyaa bale wuxuu leeyahay ee tani way jirtaa tafaqudkii samaacoodna waa jira khaasatan marka arrintu ay tahay markan meeshii shaki jiro meesha marka ixtimaalkan iyo umuurahaasi jiraan bal waata uu leeyahay ibnu rajabna sharaxiisa aan inoo tilmaa marka soo sheegay markii hore sheekh wuxuu uhi wainamaa kaana wuxuu aha tafaqudu man tafaqudkii tafaqada minhum iyaga raggaas cidda iyagu baxhiday baadhbaadhay ee dee hubsatay samaaca ruwaati alxadiidi xadiidka ruwaaddiisa kala maqalkooda ay ka maqleen ma rawaa canhum ciddii kaba warinaysa ay kaba maqleen cidda tafaquday tafaqudkooda wuxuu ahaa ida kaana raawi raawigu hadduu yahay man curifa bitadliis ninkii tadliis mid lagu yaqaano uu yahay fi lxadiidi xagga xadiidka fiigiisa tadliisu laba yimaado wa shuhira bihi laguma shuhureeyey fa markaas bay yabxathuuna baxsinayeen can samaaxi maqalkiisa fii riwaayatiha xagga riwaayaadka uu warinayo wayatafaqaduuna ay dalbayeen oo dalika waa samaaca minhu xaggiisa ay kaba dalbayeen kay tansaaxa si ay uga durugto uga leexatay uga fogaato canhum iyaga xaggooda cilatu tadriis tadriiskii lagu yaqaana ciladii wey oo wuxuu leeyahay raggaas haddii lagaba helay tafaqud samaac tafaqudkooda wuxuu ku koobnaa ruwaada mudalisiinta ninka raawiga haddii tadriis lagu yaqaano xadiidka markuu can iyo alfaadaha la midkeen sariix ku ahayn samaac ama itisaal way hubsan jireen waxay dalbi jireen samaacii bal riwaayaadkii bay tatabuci jireen in samaacun meel inu caddeeyey oogi hubsan jireen haddii kale way ka joogsan jireen taas bay ahayd sababtuna waa si cilladan tadliska xadiidka kuma sugan ama ninkan dee imaka wixiisa lagu cilaynaya ay meesha ugaba baxdo ama samaaciisii loo ogaado ama samaac la-aantiisii loo ogaado laakiin ninka aan dee isagu mudallis ahayn suurtagal ah, ah inuu dee waxa weeyaan la kulmo ninkii kale waayo haddaanu isaguba suurtagal ahayn inay wada kulmaan taasba way dalbi jireen jireen oo dee taasna waa maxal iyadna samaaciisii la dalbo ee laakiin suurtagalla ahayd inay kulmaan wuxuu leeyahy iskumay hawli jirin kol haddaanu ninku mudallis ahayn cantana itisaal bay ku xambaari jireen samaaca bay dalbi jireen waa siuu sheekh uu halkan leeyahay e wajatu nadar kalena waa jira baan leenahay barhkood dee iyagu intaa wax ka dhaafsan soo naqlinaya saa ibnu rajab iyo kayrkiina waa jira marka wuxuu leeyahay sheekhu faman ibtiqaa ruuxa dalba dalika waa samaaci weeye waa tafaqud samaac min gayri mudalisin ku aan mudalis ahayn cala wejkiina ugaba dalba waayo haddii meeshuu shaki jiro iyo isaguba muslimtaa ma diidana ee markay imkaanu liqaa jirto ninkinu aanu mudalisahayn buu leeyahay wejkan alladii wejkaasoo zacama uu sheegtay man xakayna qowloo ah ruuxii koladii xataa aysa soo gaadheen inaan lagu kaaftoomin imkaanu liqaa ee waa inay sugnaatay inay kulmeen ama ay kala maqleen ay sugnaato cidda wejkaas bay ahayde wejka caynkaasa u dalbay samaacii famaa samicnaa maanaan maqal buu leeya tan waa halkani uu lahaa waa qowl mukhtaraca markii horeba kamaanaan maqal lidalika arrinkaas waa dalab oo kale ah can axadin axad miman samaynaa ciddii aanu magacawnay wuxuu magacaabay ayuub iyo ibnu cawn iyo malik iyo shucbe iyo yaxya iyo cabduraxmaan iyo wuxuu yihi walam nusami iyo ciddii aanaan magacaabin min ala'immati imaamyada kaba mid ah taas iyada waxa weeye anagu kamaanaan maqlin amtilo kaluu bilaabaya oo barhkoodna nadarka ku sugan ay jirto uu sheegi doono cantaasi inay soo aroortay laakiin riwaaya min alriwaayaati aan lahayn iyadoo samaac haddana aimada oo aqbaleen lakiin arrimaha qariibkii waxa weeye saddex riwaayo oo uu odhan doono maynan arag dee cantaa mooye wax kale oo kitaabkiisa samaacu ku sugan yahay hortaa insha allah casharka dambe aan kuba arki doonaa bal hadalkuna waa inoo sii socon doonaa wallahu subxana wa tacala acla aclam waxay noo socday muslim radia allahu tacaala canhu wa ardaahu radintii uu radeeyey bal qolooyinkan ama sheegtay inaan waxa weeyaan ilaa samaac la ogaado ama liqa la ogaado sugnaado aan cancanadii aan la aqbalayn ruuxu yaanu mudalisba noqoninbe waxaana inoogu dambeeyey inuu a'immadii xadiidka inuu inoo magacaabay iyo qorooyin kale uu leeyahy dee iyaguba waa kuwa aanu magacaabinba uu inaga soo naqlinayay madhabtoodu <clears throat> inaanay ahayn taftiish iyo baadhbaadh iyo baxhi iyo dalab ay dalbaan bal kala maqalka ruwaaddu ay wax kala maqleen haddii aan raawiganinin nin tadliis bal matalan lagu yaqaano ama ku shuuroobay aanu ahayn dee meeshiina imkaanu liqaana uu jiro ruux hiqa ah oo ruuxan kala soo gaadhay suurtagal ahayd inay kulmaan aan mudallis ahayn inaan ijaanibka iyagu samaac iyo waxyaalahaas ee riwaaya doondooni jireen riwaayada itisaal kuba xambaari jireen kollay amhila waxoogaayana waa inoola iman doonaa axaadiis waxoogaayoo labaatan ka badanna uu inoo ishaari doonaa waana kuwa uu ku dhammayn doona hadalkiisa <clears throat> wuxuu ihi markaas famin dalika ana cabdallahi bni yaziid alansaariy oo dee waxa inoogu dambeeyey cibaaradiisii dambe haddaan soo qaato faman ibtaqaa ruuxa dalba dalika waa arrinkaasoo daalikadna waa albaxthu can mawdici samaac weeye bal meesha samaaca iyo kala maqal labadan raawi ay kala maqleen baxsin uu baxsiya oo doondoono weeye min hayri mudallisin ruuxaan mudallis ahayn xaggii kaba doondoonoor kol haddaanu raawigu siqa yahay aanu mudallis ahayn imkaanu liqaano uu jiro samaac iyada halkaa bal kala maqalkooda yidhaah waan doonayaa si xadiidku iguma sugnaado cala alwajhi wejhii korkii alladii wejkaasoo sacamna uu sheegtay man xakaynaa qowlahu waa ka aan qowlkiisi ka soo noo ah ee cancanadii ay dadka caynkaasi isa soo gaadhay kala warinayeen in bal horta marna ha noqotay ay noo sugnaata kulankood ama kala maqalkood waa wejku kaas buu ahaaye kaas famaa samicnaa kollay bal jumlo aan iskaba qadaranayno ayay tani ay u noqonaysaa u nooc tacriir oo kaleo faqad khaalafa manhaj ala'ima ama a'imada aan soo tilmaamo manhajkoodii khilaafayo waayo famaa samicnaa maynaan maqlin daalika arrinkaasoo baxdiga caynkaasa can axadin baxdiga ama dalabka mawdic asamaac can axadin miman samayna axad kama inaan dadka dadkaan soo magacownay kaba mida ilaa lixya buu inoo magacaabayna iyo walam nusami ciddii anaan magacaabaya min alaimati marka amhiluu la imanaya wuxuu yihi famin dalika umuuraha waxaa kaba mid ah ah in cancanadii ay culimmadu aqbaleen kol haddaanu ruuxu mudallis ahayn samaac iyo waxyaalahaasna aanay doondoonina xadiidkii sida ay ugu camal faleen <coughs> ana cabdullahi bni yaziid alansaariya ninka cabdullahi bni yaziid alansaari waqad ra'a waa arkay annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa arkay ee haddaba ninkaasi qad rawaa waa wariyey can xudayfata kolley waqad ra'a annabiya sala allahu calayh wasalam intan wuxuu la yimi horta bal suxbadiisaas ru'yada ugaba timi inuu inoogu caddeeyo arrin kalena way jirtaa jirtaayo dee kol hadduu rasuulka ilaahay soo gaadhay uu arkay xudayfe iyo abuu mascuud oo laba saxaabi ah rasuulka ilaahayna in badan kaba dembeeyey inuu bal maalan dee waxa weeyaan uu soo gaadho inuu wax ka wariya oo laba kulmaa suurtagal weeye wey ee isagu wuxuu leeyahy ma hayno inooma e sugna taasi e. laakiin kol duu rasuulka ilaaha e, soo gaadhiba imkaanu liqaa way taallaa oo dee min baabi awlaa ayuu iyagiiba inuu dee la kulmo wax ka wariyo arko taasi waxaabay noqonaysaa dee waabuu kaga sii dhow yahay tan rasuulka ilaahay aragtidiisa marka waa nin adigu soo gaadhay noloshoodii in badan oo kaba mida la mucaasarooday qadra waa waana wariyey ninkaasi can xudayfata cabdullaahi ibnu yaziid xudayfa wuxuu kaba wariyey iyo wa can abi mascuudin alansaariyi abu mascuud alansaari labadoodaba waxbuu kaba wariyey isaguna waa saxaabi yar oo dee asxaabtii yaryarayd kaba mid ah wa can kulli waaxidin minhumaa halkan cibaarada san baa inoo taalla wowdan baa taalla imaam nawowina radia allahu tacaala canhu wa ardaahu wuxuu leeyahay wowdani usushiisan haba dhacdo ee wuxuu kuba tirinayaa inay zaa'ido tahayba oo hadalkii in matalan iyo si uu isuguma xidhnaan jiray ama hadalkii macnihii bay beddelaysaa iyo ujeeddadii lagaba lahaayo wuxuu markaa sheekhu dooranayaa uu leeyahay san usuushii haba dhacde in sawaabku yahay waqad rawaa can xudayfata wa can abi mascuudin alansaariyi can kulli waaxidin mid kastoo labadooda kaba mida wuxuu kaba wariyay minhumaa labadooda kaba mid ah xadiian xadii xadiidkaasoo yusniduhu u tiirinaya ila nabiyi sala allahu calayh wasalam waayo haddaan taa la odhanoo wa can kulli waaxidin hadalkiibaa wuxuu noqonaya waatan uu leeyahy macnuhuu doorinayaaye qad rawaa waa wariyey can xudayfata wa can abi mascuudin alansaariyi uu ka wariyey oo xudayfana waa ka wariyey abu mascuudna waa ka wariyey wa can kulli waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka mid oo markaa wuxuu hadalka hore noqonayaa si wuxuu labadoodoo wada jira wax ka wada wariyou xadiid isku raaciyey mid kastana gaar ahaantiisa ugaba kaba wariyo taasna maqsuud maaha ujeeddadiisu waxa weeye midba xadiid buu kaba wariyey kutubta inooguba sugan markaa taasuu leeyahay cantani macnaha ay oo wejku waxa weeye in la gooyo walow usuushii ay sanad kuba sugan tahay an kulli wahay can kulli waaxidin minhuma dee lamana taabanayo usuushii bay ku sugan tahay ee eh, laakiin dee sharaxaaba taa baraarujintii nooguba sugantay ruuxii matin un haystaana hadalka nawowi dee sharaxyada waa ka qoran karaa dusha uu kaga qoran karaa ee eh, laakiin kitaabka waa usuushii dhacdo lama taabanayo can kulli waaxidin minhuma xadiidan yusnidu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam walaysa fii riwaayatihi werintii canhumaa labadooda uu kaba wariyey kuma sugna dikru samaaci maqal sheegitaankii minhuma iyaga uu kaba maqlay wax walaa xafidnaa maynaan xain shay min alriwaayaati riwaayaadka kaba mid ah anna cabdullaahi bna yaziida cabdullaahi bnu yaziid shaafaha inuu la hadlay la khidaabay shaafahadu macnaa waxa weeye horaynu u soo marray mushaafahadii oo mushaafahatan iyadoo mastarkii ahayd baynu soo marray waxaana ay tahay uun waa markuu ruuxu toos ruuxa kale ula hadlo si tooso isagoo dee waxa weeyaan adigu la hadlo mubaasharo ahaanuun luqada haba soo naqliyeen asxaabu luqa marka la odhanayo shaafaha waa macnaa adnaa shafatahu min shafati waa dee kallamahu waa adnaa shafatahu min shafati waa la hadlay isagoo weliba ay isku dhow yihiin oo dibnihiisa ku dhowaynaya dibnihiisa oo kale macnaa adigu waa toos ahaan iyo mubaasharo ahaan inuu isagu iyagii laba hadlay xudayfata xudayfiya oo abaa mascuudin bixadiidin xadiid uu kaba wariyuu kula hadlay qad taas maynaan xafidin walaa wajadnaa maynaan helin dikra ru'yatii aragtidiisa sheegitaankeed iyahuma iyaga u arkay fii riwaayatin riwaayo bicaynihaa cayn ahaanteeda maxay tahay kolley waa arrin inoo socon doonto amhiladu way socon doontaaye halkan ama fiqradan imaamku wuxuu inoogu sheegayaa isagoo ku xoogaynaya masii uu isagu kuba tegay oo ah kol haddii raawigani aanu mudallis ahayn suurtagal ay tahay ruuxan inuu laba kulmoy dee isa soo gaadheenoo ay ixtimaallo jiro la kulankoodu laakiin yaanay inooba caddaan inaan kaba helin la kulankoodiya laakiin ay suurtagal tahay waayo meesha waxaan kuwa cibaarada imkaana liqaa ku baxaya haddii ahaysba soo gaadheene laakiin inay kulmeen aanay suurtagal ahayn oo ynu ognahay midba beledkiisii uu joogo onu kaba iman oo halkaas dee midba aanu beledka kala tegin meel kale ku kulmeenna aanu jirin taa isba imaan imaamku kuma xambaarayo ee marka imkaanu liqaa uu jiro ayaa wuxuu leeyahay mudalisna aanu ahayn samaacun baa lagu xambaaraya itisaal bay noqonaysaa inqidaac markaa meeshii ma jiro irsaalna maba jiro taa wuxuu leeyahy waxa u dariiraba ama amhiladii kaba mida cabdullaahi bnu yaziid xudayfe xadiid buu kaba wariyey cibaaraduu kaga wariyeyna waxay can xudayfata waa saas abu mascuud alansaarina waa saxaabigaa ah kale cuqbat bnu camrin albadri ku shuhuroobay aduu kunyadiisan iyo dee nisbadaasi aada loogu yaqaanaaye isagana waa ka wariyey xadiisoo siduu kaga wariyay waxay ahayd can abi mascuudin marka mahayna buu leeyahay oo xadiidkaa ama labadan xadiidee uu ka kala wariyey isagoo yidhi samictu ama xadathanii ama akhbaranii kuma hayno taasi iyadu waa mid welibana riwaayo gaar ah oo khaasa aynu ka helayno ama aan ku aragnay ma jirto isagoo ay tahay inuu iyaga arkay laakiin dee kol hadduu rasuulka ilaahiba arkay asxaab balkood dee sodomeeye sunadood rasuulka ilaahi ay ka geeri dambeeyeen qolooyinkana ay tahay oo bal matalan midkoodna dee dhowr iyo labaatan sanadood buu ka geeri dambeeyey xudayfa hadduu lix iyo soddonkii dhintay abu mascuudna waa kaba sii dambeeyey inuu la kulmuu arko taasi dee aad ixtimaal weyn weeye waana tan laakiin haddana wuxuu leeyahy dee riwaayo gaaroo samaac inoogu suganyaan jiri jirin marka marka maxay tahay xadiidka caynkaa sanada aimadu way saxiix yeeleen haddii dee aan eegno sida qaa'ilkani leeyahay ama kan uu muntaxilka kaba cabiray ama qowlka mukhtaraca laba yimi dee xadiidkani mid la aqbalo ma noqonayo waayo samaac meeshii ma yaal kala maqal ma yaal intaas baa hadalkiisu yahay kolleytana bal xadiidka si guudna intan way uga jawaabeen culimmadu khaas ahaanna way ka jawaabeenoo horta ta guud ay jawaabtoodu ay tahay waxa weeye muslim sidan uu soo naqliyay waa run axaadiidan waa la aqbalay labada xadiiduu sheegayaa mid waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo kii ahaa nafaqat rajuli calaa ahlihi yaxtasibuhaa ama dee idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi nafaqatan yaxtasibuhaa fahiya lahu sadaqa sadaqay u noqonaysaa nafaqada isagoo ixtisaab ugaba jeeda qoyskiisa uu siinaya ee kollay uu siin lahaa ajri bay u noqonaysaa kaasoo labada saxiixba uu kuba sugan yahay midna waa xadiid xudayfo ah xudayfa yidhi waxa uu rasuulka ilaahay inoo sheegay iigu warramay waxa ahaan doona oo muslim dariiqan iyo duruq kaleba kuba wariyey mid markaa bukhaari iyo muslim baa wariyey midkan xudayfana muslim baa gaar ahaantiisa u wariyey haddaba horta jawaabi waa jawaab caamo oo ah cabdullaahi bnu yaziid waa saxaabi asxaabtuna dadka kale way ka duwan yihiinoo iyaga irsaalkoodu ina kuwan kale haddii irsaal lagama baqanayay oo laha malaa waa sidaa dhaxaysa saxaabada ee waxii ay irsaaliyaan ee ama rasuulkii ilaahay iyagoo kaba maqalay saa ugu tiriyeen ama saxaabigii kale dhammaan waa wada cuduul oo dee biijmaaci ahli sunna cuduul bay kuba yihiin markaa irsaalkoodu dhib ma laho waa tan kutubta musalaxaba markay mursalka kaba hadlayaan ee qaybaha daciifka kaba dhigayaan mursalka mursalu saxaabi bay ka soo reebaan oo oh, mursalu saxaabi xujo weeye marka arrinku meesha imanaya si guud waa saxaabi hadday tani tahayba irsaalkiibay imanaysaa haddii aan kala maqalkani bal jirin suurooyinna waa jiraago bal markaa suuradani markaa waxay noqonaysaa meeshii laysku haystay ma halkan waa la aqbali laaba ibnu cabaas iyo amhaashiisa yaryar ee haddana axaadiid aad u badan wariyey ibnu cabaas axaadiid uu rasuulka ilaahay ka maqlay wax kooban kun iyo lix boqolna axaadiidiisu way kaba badan tahay in badan oo kaba mida saxaabo kaluu kaba wariyey saxaabadna inooguma sugna irsaalka waa la aqbalo waa xujo bal markaa waxay noqonaysaa mas'aladani way ka baxaysaa meeshii laysku haystay waa mursal saxaabi markaa tani waa mid waa jawaab gaaran jawaabta labaad ee meesha jiraana waxa weeye xudayfa sax weeye oo riwaaya min alriwaayaat dee muslim baa kana wariyey walow dee duruq kalena xadiidka uu kuwa wariyo laba taabici oo kale oo xadiidka xudayfa ka warinayay ama labada sanad oo kaleba ay la socdeen halkan uu kuba wariyey laakiin iyada si gaara riwaayo isagoo dee samicta ama xadathani yidhi ma hayno laakiin markay noqoto abu mascuud alansaari oo xadiidkan bukhaari saxiixiisa ayaa waxaa dhacay isagoo dhowr meelood xadiidka ku soo arooriyey oo ay kaba mid tahay abwaabta beder ama maqaazi kitaab almaqaazi uun halkaa dee baabka ama kitaabka uu magacyada reer bederna kuba soo ururiyay adigu waana xadiidka raqamkiisa haddaan si afar kun iyo lix bo lix weeye afar kun iyo lix ayaa waxaa dhacay annahu samica aba mascuudin oo samaacii uu aba mascuud kaba maqlay bukhaari bay inooguba sugan tahay taasna waa jawaab gaaro oo bal markaa waxay noqonaysaa daliilkan ama arrinkan waa arrin nadar ku suganyay mid guudna waa ku sugan yahay oo ah inuu dee er saxaabi yahay asxaabtuna way ka duwantao mursal saxaabi guud ahaan waa la aqbalaa arrintana bal xudayfe mooyaane markay noqoto abu mascuud samaaciisu saxiixa bukhaari buu kuba sugan yahay xadiidkan isagoo bukhaari laba wadaagsaday dhowr meelooduu ku wariyey meesha laakiin maqaazi dhexdeed meelaha kale can buu kaga wariyey ayaa samaacu ku sugan yahay bal samaaci waa sugan yahay